dardaarankii nebigu wuxuu uga dhigay ninkaas inuusan caroonin faradada miraaran ninkii ayaa dhowr jeer soo celceliyoo yidhi awsiniidoo ku soo celceliyey qaala markaasuu nebigu yidhi laa taqdab mar kasta uu yidhaahday ii dardaaranba laa taqdab buu nebigu yidhaahdaa calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas rawaahu albukhaariyu imaamu albukhaari ayaa fii saxiixii ku soo saaray sidoo kale imaamu axmed imaam tirmidi ayaguna way soo saareen tirmidi oo kaleeto ariiqada uu ku soo saaray waa min ariiqi abi xusaynin wuxuu leeyahay ninkaas abu xuseyn la yidhaahdo jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalيyh wali wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala ya rasuula اllahi callimnii shayئa walaa tukir calaya lacalii aciid nin baa nebiga u yimid markaasuu rasuulka ilaahayow wax ibar wax ii sheeg hana igu badinin maxaa yeele inaan xifdiyaan rabaa shaygaad ibarto inaan xifdiyo darteed baan rabaaye igu badinin nebigana kuma badinin calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi qaala laa taqdab ha caroon xanaaqa iska ilaali iyo carada nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa abiib yacni nin rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof walbaa kulligii waxa ku habboon ayuu dadka fari jiray oo maalan waxa weeye xadiidkana waa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa qof walbaaba waxa munaasabka ku ah in lagula hadlo lagula khitaabo ninkan uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taqdab oo dhowr jeerna uu ku celceliyey waxaad garanaysaa nin carab badan inuu ahaa marka qof aad u xanaaq badan oo weliba xanaaqaas wixii wuxuu ku xanaaqo inuu fuliyo ay suuragal tahay hadduu ii dardaaranku yidhaahdo meel kale inaadan la aadin baa la rabaa oo tidhaahdaa war carada iska ilaali ka joogso inaad tidhaahdo hadduu qofku aad og tahay dad xunxun inuu la socdo dad aan wanaagsanayn asxaabu lashraar ahlu nin la socdaa uu yahayna oo ii dardaaran ou ku yidhaahdo waa inaad tirahdo dadka asxaabuulashraarka ah ahlu ka har inaad tirahdo maxaa yeele ayadaa taasaa munaasab u ah maxaa way way ku halaagayeen dadka ahlu ah waxaa ka mid a ah, maalan qof aad og tahay inuu caswaalideyn yahay labadiisii waalid inuu caaq ku yahay meel kale ha la aadin markuu ii dardaaranku yidhaahdo waxaad fartaa baarinimada labada waalid waalidkii inuu baarinimo u noqdo baari u noqdo waa inaad fartaa hadduu aad yacni aada og tahay nin xaaskiisa iyo dhaqanka qoyska uu la dhaqmaa ku xun dabecad xun dadka reeb xaaskii dhibayo carruurtii dhibayo su-ul cishra samaynayo oo ii dardaaran oo ku yidhaahdo inaad meel kale u tilmaamto maaha waa inaad tidhaahdaa war xusnulcishra lagaa rabaaye dhaqan fiican dadka ahalkaaga iyo reerkaaga xaaskaaga kula dhaqan yacnii hadba qofka walbaba wixii munaasab u ah in lagula dardaarmo ayaa la rabaa nebiga marka qadabka calayhi salaatu wasalaam wuxuu noogu wuxuu ninka ugu celceliyey mar wax weydiistaba uu lahaa laa taqdab uu leeyahay qadabka iyo caradu waxaa la yidhaahdaa shar oo dhan isagaa kulmiyo maxaa yeelay carada ayay ka timaadaa sidaad og tihiin carada ayay ka timaadaa in qofkan qofka kale dhiggiisa uu bannaysto uu dilo caraday ka timaadaa qoysaskii iyo guryihii jira inay burburaan oo talaaq uu dhaco lagu kala tago marka qofku inuu maaragtay caradiisa xakameeyo uu qabto yaa la rabaa bal allah subxaanahu wa tacaala wuu ku ammaanaa dadka mu'miniinta ah xakamaynta ay caradooda xakameeyaan markaa carooto inaad caradii qabato iska celisaahi allah wuu ku ammaanay fii suurati shuura allah wuxuu leeyahay markuu mu'miniinta ka hadlayo wاladiina yجtanibuuna kaba'ir اlإثmi wاlfawaaxish waإida maa qadibuuhum yakfiruun waa dadka mu'miniinta dunuubta teeda waaweyn ka fogaado fuxshigay waxa xunoo dhanba ka fogaado iskaga ka durkaahi hadday caroodaanna yakfiruun cidday u caroodaan maaragtay dhaafo oo aanan ka aargudanin caradaa waxay keensanaysa aanan samaynin kasii jeesta weeyaan bimacnaa caradooda ma fuliyaan weeyaan fii suurati aali cimraanna ilaahay wuxuu ku leeyahay aladiina yunfiquuna fi الsaraaءi wالdaraaء wاlkaadimiina algayda wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxibu almuxsiniin waalkaadimiina alhayda caradooda kuwa isku celiyo isku caburiyo ee aanan fulinin weeyaan waalcaafiina can annaas marka caradu marka shar shar oo dhan ayay kulmisaa nebiga marka shartaa inuu dejiyo darteed ayuu qofka ku yidhi laa taqdab waxay suuragal noqon kartaa bal marka horeba waxaa carada kaa keenaya inaad xanaaqda keenayo oo dhan ka fogow waxaa kaloo noqon kartaa haddii aad carooto caradaada ha fulinin yaani wixii aad ku carootay ha fulinin ee ka joogso labadaba way noqonaysaa wey lanna qadabka nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dhuxul dab oo kale inuu la mid yahay oo qalbiga qofka insaankaa gubayso inay tahay buu ku maarata ku tilmaamay yani xadiid cabdirasaaq fi lmusanaf uu ku soo saaray wuxuu rasuulku yidhi alghadabu jamratun fii qalbi اlinsaani tawaqad waxaa weeye caradu waa dhuxul dab ahoo qofka bani aadamka qalbigiisa ku jirto alaa taraa ilaa xumrati caynayhi waintifaaqi awdaaji nin xanaaqsan buu arkay miyaanad arkaynin indhihiisa say u guduudan yihiin qofkaa markuu xanaaqo indhihii baa guduudanay awdaajtiisii iyo halbowlayaashiisa xididadiina waa bannaanka imaanayaanoo saasay noqonayaan marka soo uma jeedid buu leeyahay inay xididadiisii iyo halbowlayaashiisa soo baxayaan indhihiisuna uu guduudan yahay waxay marka tusaysaa inay tahay jamratun fii qalbi اlinsaani inay tahay dhexul dabahow qofka bani aadamka qalbigiisa ku sugan inay tahay ayay tusaysaa marka qofka bani aadamka wuu caroon karaa oo carada iskama xakamayn karo wuxuu ku cadhoodobaa uu la kulmi karaa laakiin hadduu cadhoodo maxaa la rabaa wax lagu daweeya carada ayaa jiro oo aada u badan carada waxyaalo badanaa lagu daweeya nabigeennana dawada noo t noo sheegay salawaatu wasalaamu calayh tan koobaad waxa weeye qofka markuu caroodo qowl iyo ficilba labada inuu la yimaado qowl waa lagu daweeyaa ficilna waa lagu daweeyaa qowlku waxa weeye lagu daweynayahay nebiga wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixeynka ku sugan bukhaariiyo muslimba ay warinayaan can sulaymaan ibni surad saxaabigaana uu nebiga ka wariyey ninkaasaa wuxuu leeyahay istaba rajulaani cinda anabiyi sala allahu calayh waali wasalam wanaxnu cindahu juluus laba nin baa nebiga agtiisa annagu nebiga ag fadhinno ayaa laba nin iscayday waa iscaayeen markaasuu midkood aad u carooday ilaa qadixmara wajhuhu wejigiisa oo guduutay caro darteed carada uu caraysan yahay daraaddeed yaa wejigiisu la guduutay nabigana waa u jeedaa markaasuu rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inii la aclamu kalimatan low qaalahaa ladahaba canhu maa yajid waxaan aqaanaa kelimad baan ogahay oon cilmi u leeyahay ninkaas hadduu odhan lahaa caradan uu ku caroonaya caradaas ay dhaafi lahayd oo ka tegi lahayd ayaan aaminsanahay oo waa maxay low qaala acuudu biاllahi min ashayطaan الrajiim markuu qofku caroodo hadduu yidhaahdo acuudu biاllahi min ashayطaan الrajiim caradaadu way degaysaa marka waa tii qowlka ahayd wey qowl ahaan inuu qofku sidaas caradiisa ku dejiyo waa la rabaa midda ficilka ah waxa weeye wuxuu nebigu ishaaray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qofka isagoo taagan haddii uu caroodo adoo taagan haddaad carooto fariiso ficilkaas waxba isku bedelayo ka fariiso maxaa yeele haddaad taagan tahay waxaa dhici karta shaydaankii inuu kusii maaragtay kusii geliyo caradaada fulinteedii marka ka fariiso haddii adigoo fadhiyo ee carada fadhi kugu dhaafi weydo haddana seexa buu yihi nabiga alayh salaatu wasalaam jiifo xadiikaas imaamu axmed iyo abu daawuud sanad saxiixa bay ku wariyeen xadiiu abi darin radia allaahu canhu wuxuu abu darin leeyahay qaala rasuulu اllahi sala اllau alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi idaa qadiba axadukum wahuwa qaa'im qofkiin haddou caroodo isaga oo taagan falyajlis ha fadhiisto maxaa yeele caradaadi way tegaysaa haddaa fadhiisato fain dahaba canhu اladabu haddii ay caradi ka tagto waa fa xasanun wey waa wanaag waa way fiican tahay wa ilaa hadday ka tegi weydo caradi weli sii hayso falyadajic ha seexdo macnaheeda markaad seexata nin dagaala iyo buuq iyo rababa inaadan ahayn ayay ku tusaysaa istaaggii haddii aad ka fadhiisatay ninaan dagaal u jeedin baa tahay iyo caradiisi inuu fuliyo haddii fadhiga carada kugu dhaafi weydana iska seexo waa dawada ee caradu leedahay oo nebiguna baray salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeele nabigu tabiib buu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh nafta ayuu daweynayay wuxuu ku tilmaamay marka caradaas qofka caradiisa hanto oo qabtaahi oo aanan fulinin dadka qofka ugu xooga badan ugu adeega badan inuu asaga yahay yuu nebigu ku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani wuxuu leeyahay xadiid bukhaariy muslim buu ku sugan xadiid abi hurayra laysa ashadiidu bisuraca ninka xoogga badan oo shadiidka la yidhaahdaa ma aha midka dadka legdinta badan ragga isqabsadaanba dhulka dhigo oo legdaaye kaa ma aha ninka qawiga ee xooggala ma aha waayo inama ashadiidu aladii yamliku nafsahu cinda alghadab kan xooggale waxa weeye waa qofka markuu caroodo caradiisa hanan karo milkiyo oo celiyo kaasaa shadiid la oo dadka laga daahi ma aha qofka markuu caroodo caradiisa qabtaahi kaa ayaa maaragtay la odhanayaa waa shadiidoo qawi ninkaasa ah marka daawadaa nebiyulaahi maxamed uu noo sheegay inaan qaadanno weeyaan culammada waxay ka hadlaa sheikhuna uu kitaabka sharaxa ibnurajab oo aada ugu soo guuriyaa qofka khadbaanka ah ee caroodo hadduu haweentiisa yidhaahdo waa ku furay ma furan tahay haweentaasi ma ku furmaysa mise kuma furmayso shiikhu wuxuu rajaxayaa inay ku furmayso inay furmayso haweentaas yani taasuu rajaxaya hadda waxaa badan khaasatan anigu waxaan ka hadlaya fii awsaad soomaaliyiin wuxuu ku leeyahy haweentiisa intou furo oo leey waa caraysnaa weli maaragtay laba qofoo isjeceloo isla nooloo kala tagto tartiib u kala tagto waa naadir soo maha naadir hadday dhacdana dalaaqa iyo furiinku muxuu ku yimaadaa cadhada iyo buuqaasuu ku yimaadaa marka waxaa lagaa rabay inaad cadhadaada hanato ood ceshato laakiin haddii aad inta carootay aad furto haweentaydii haddana aad tidhaahdo qiil ha la ii raadiyo maaragtay caray ahayd maaragtay waa caraysnaa ma soconayso waxaa jiro eh, ahar cabdullahi bn cabaas laga wariyo daaraqutnina fii sunanihi uu ku soo saaro nin baa haweentiisa isagoo cadhaysanuu furay markuu furay ayuu cabdullaahi bni cabbaas buu u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi haweentaydii baan furay anigoo cadhaysan saddexan ku furay buu yidhi ee marka qiil ma leeyahayo ma liisoo celin karaa buu weydiinayaa haweentaydii waan furaye ma iisoo noqonaysaa cabdullaahi bni cabbaas wuxuu ku yidhi ina bna cabbaasin laa yastatiicu an yuxila laka maa xarama allahu calayka casayta rabbak wa xarumat calayka imra'atuk yacni hadalkaasuu ku yidhi cabdullaahi bni cabbaas shay rabbi uu kaa xarimay kuuma xalaalayn kara buu yidhi alla wuxuu kaa xarimay kuuma xalaalayn karo maxaa yeelay adiga haweentaadii furay sidaa darteed casayta rabbak rabbigaadaad ku caasisayo waxaa tihi saddexaan kugu furay baaba tihi haweentaadina adaa iska xarimay buu yidhi yacni haweentiina way kaa xaaraam noqotay wa calayka imra'atuk haweentaadina way kaa xaaraam noqotay marka jumhuurta sida ay culummadu qabaan agarkoodu hadduu xanaaq qofku la yimaado oo isagoo xanaaqsan yidhaahda haweentaydu waa iga furan tahay waa ka furmaysaa bay qabaan laakiin sheekh اiسلام iبnu تaymiya iyo tilmiidkiisii alimaam iبnu qayim الjawزiya raxmat ullaahi عalayhima iyagu waxay leeyihiin xanaaqa xaddhaafka ah xanaaqa xaddhaafka aho qofka uu caqligiisa tago oo wuxuu leeyahay uusan garanaynin gaarsiiyo taasoo kale waxa weeye haweenta kuma furmaysa bay leeyihiin maxaa yeele qof markuu qofku furayo wax waa inuu talaaqu ku dhacaa qasad inuu ku dhaco wey qasad inuu ku dhaco baa la rabaa iyo cilmi uu qofkan ogaansho uu leeyahay inuu ku dhaco yaa la rabaa bay leeyihiin xadiid marka sanadkiisa aanu sugnayn oo la yidhi yacni maaragtay daaru qutni iyo ibnu abi shayba iyo imaamu axmed iyo abu daawuud iyo xaakim iyo bayhaqi iyo aimad yani a'immadaas ay soo saareen xadiid caaisha ayay deliishanayaan oo ahaa laa talaaqa walaa citaaqa fii iqlaaqin talaaq ma jiro oo caro qofka carooda hadduu wax talaaqo ma soconayo yacni citaaq oo xurayn ahna hadduu addoonkiisa xureeyo isagoo caraysan ma dhacayo cidqigaasi ma dhacayo bay leeyihin xadiidkaa saasuu odhanaya laakiin xadiidka sanadkiisu waa la daciifiyaa saxiix ma aha bal waxay leeyihiin ibnu rajab oo kale soo guurinayaa xadiidkuna waa daciifuu leeyahay tafsiirka iqlaaqa lagu fasiro bimacna alhadab lagu fasirana waa hayru saxiixin uu leeyahay yacni mid saxiixa ma aha iqlaaqa waxaa lagu fasiri karaa sida alkhitaabi abu sulaymaan alkhitaabi uu ka soo guurinaya fii macaalim sunan iqlaaqa waxaa lagu fasiri karaa alikraah qofka haddii la khasbo yaa iqlaaqa la yidhaahdaa saasay leeyihin marka khasabka ikraahu markii qofkaan la khasbo ou ikraah waxaa la yidhaha qofkaan naftiisa dhib inuu soo gaarayo hadduusan arrintan samaynin taasoo kale ikraaha alaaqs talaaqiisu ma dhacaayo sidaasayna a'immadu qabaan laakiin sheikhulislaam ibnu taymiya iyo waxay leeyihiin iqlaaqa waxay ku fasiraan waxaa la yidhaahdaa bay leeyihiin waa insidaadu baabi alcilmi insidaadu baabu alcilmi waalqasdi calayhi waxaana soo gelaya bay leeyihiin talaaqa qofka majnuunka ou wax furo waxaa soo gelaya qofka sakraanka ahoo cabsan oo waalan waxaa soo gelaya qofka mukraha adbaanka qofka caraysanoo alladii laa yacqilu maa yaquulu waxa uu leeyahay aanan garanayninoo xad dhaafay kaasoo kalena wuu soo gelayaa bay leeyihin maxaa yeeley kulligood waxay leeyihiin inta aan soo sheegnay oo dhan qad aqlaqa calayhi baabu alcilmi waalqasdi aqoontii iyo aqoonshihii iyo cilmigii iyo qasadkii labadaba waa ka maqan yihiin baabkoodii baa ka xirmay carada darteed baa ka xirtay ikraahaa ka xiray waalidaa ka xirtay iyo wixii lamid ah weeyaan marka wuxuu leeyihiin wainamaa wuxuu leeyahi waاطalaaqu inamaa yaqacu min qaasidin lahu caalimin bihi qof u qasday oo og waxaan inuu alaaq yahay ka unbuu ka dhacayaaye qof aanba is ogeyn wuxuu sheegayo alaaq kama dhici karay leeyihi marka yacni ikhlaaqa marka la yidhaahdo waxa weeye haddii macnahaas dambe lagu fasiro oo ah ibnu taymiya ay wataan waxa weye marka talaaqaasi ma dhacayo oo qofku wuxuu sheegayaba uusan cilmi u lahayn laakiin haddii uu og yahay oo cilmi u leeyahay waxa weeyaan qasadna uu ka dhaco ma ay diidana weeyaan waa arrintaas waa talaaqaasaa la leeyay wuu dhacaya talaaqaasi weeyaan alxadiidu saabic cashar can abi yaclى shadaad bni awsin can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه ali waslama qaala in allaha kataba alإxsaana clى kuli shay faإida qatltm faaxsinu اlqitla وإida dabxtm faaxsinu الdibxa walyuxida axadkm shafratah walyurix dabixatah rawaahu muslim alxadiiث الsaabic cashar xadiidka toddobiyo tobnaad marwiyu can abi yaclى saxaabigaa kunyadiisa abu yaclo la yidhaahdo ayaa laga wariyey shadaad ibnu awsin yacni magaciisana shadaad ibnu aws la yidhaahdo ayaa laga wariyey can rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alle ayuu isagana ka wariyey qaala inuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ina allaha alle kataba alixsaana wanaaggii ixsaanka samafalka ayuu rabbi waajibiyey wuxuu ku waajibay calaa kulli shayin shay kasto ixsaan in loo sameeyo dushii lagu ixsaan sameeyo ayuu allah waajibiyey oo qoray ee fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan muslimiintiiyey fa axsinuu hagaajiya alqitla habka aad wax u dilaysaan hay-ada iyo habka aad wax u dilaysaan hagaajiya oo mid wanaagsan oo sharciga waafaqsan ka dhiga oo raxmad ay ku jirto wa idaa dabaxtum haddii aad wax gowracaysaanna oo xayawaankii aada gowracaysaan muslimiintiyey fa axsinu dibxa habka aad wax u gowracaysaan hagaajiya oo mid wanaagsan ka dhiga weliba markaad wax gowracaysaan walyuxidda ha afaysto axadukum midkiin shafratahu mididiisa ha afaysto yacnii xayawaanka markuu ku gowracayo midi afaysan ha ku gowracee waxaan afaysnayno qofka cadaab u noqon karo sii cadaabaya yuusan ku gowricin walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefka uu gowracayo oo dabiixadiisii ahna ha u raaxeeyo yani si dhaqsaa nafta ha uga baxdo wey yuusan cadaab la kulminin rawaahu muslimun imaamu muslim ayaa fii saxiixihi ayuu ku wariyey xadiidkan sidoo kale imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maajah iyo daarimi iyo keyrkoodba aimo fara badana soo saartay xadiidkaas nebigeenna wuxuu amrayaa waxa la yidhaahdo in ixsaan iyo wanaag shay walba kulligii loo sameeyo xataa markii qofka ruuxdiisa la goynayo ama xayawaanka ruuxdiisa la goynayo oo aad ay cadaab tahay dhibaato yacni wax raaxa aysan ahayn waa marka qofka ruuxda laga goynayo adduunkan laga wadayo ama insaan ha noqdo ama xayawaan ha noqde xataa wakhtigaas in ixsaan loo sameeyo ayuu nebiguna faraya calayhi salaatu wasalaam lafdigaa marka uu nebigu yidhi in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay katabadan kitaabadani waxay culammadu leeyihiin waxaa loo jeedaa alwujuubu dadka fuqahada iyo kusoo guurinaya shiikha iyo usuuliyiintuba waajibnimaa loo jeedaa allah wuu waajibiyey in la yidhaahdo in allaha kataba wuu waajibiyey bimacnaa awjaba oo kale weeyaan lafdiga katabana in waajib loo isticmaalo qur-aanka way ku jirtaa ama xagga sharciga ama xagga qadarkaba loo isticmaalo xagga sharciga wujuub in loo isticmaalo bimacnaa kataba salaadihii iyo wixii la farya soonkii iyo yacni in la yidhaahdo ama maqaadiirta qofka ku dhacayso wax la kulmayo in loo isticmaalaa labadaba way jirtaa qur-aankana way ku badan tahay haddii la yidhaha xagga sharciga waxa wujuubka loo isticmaalaahi waxaa ka mid ah aayadahan fii suurati nisa aayadda ku jirto allah markuu leeyahay ina salaata kaanat cala lmu'miniina kitaaban mawquuta yacni salaadii waa lagu waajibiyo kitaaban mawquutan waa lagu waajibiye weeyaan mid waajibuu ilahay ka dhigay kitaaban ay waajiban baa lagu fasiray ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum kutiba calaykum الصiyaam bimacnaa waa la waajibiye weeyaan ilaahay baa waajibiyey weeyaan qitaalka iyo jihaadka marka laga waramayo kutiba alaykum kutiba calaykum اlqitaalu wa huwa kurhun lakum yacni waxaa la leeyahay jihaadkii baa laydinku waajibiyey idinkoo naftiina aynan jeclayn yaa laydinku waajibiyey marka lafdigaas waxaa loo isticmaalaa alkitaaba bimacna alwaajib ayaa loo isticmaalaa kitaabada xagga sharciga xagga qadarka ilaahay wuxuu qadarana waa loo isticmaalaa sida maaragtay fi suurati alambiya oo kale allah uu ku leeyahay walaqad katabna fi zabuuri min bacdi اdikri ana alarda yariuha cibaadiya الصaalixuun allah wuxuu waajibiyey qadaran xagga qadar ahaan wuxuu u waajibiyey kitaabkii zabuur ahaana uu ku waajibiyey inay ardadan dhaxlayaan dadka saalixiinta ay leeyihiin dadka ahlu ah inay guusha ku dambaynaysa caaqibada inay ayagu leeyihiin fii suurati almujaadil oo kale markuu ilaahay ka hadlay mu'miniintii kataba allaahu laaglibanna ana wa rusulii buu ilaahay leeyahay marka lafdiga kitaabadaa bimacnaa wuu waajibiyey oo wuu qoray qadaran ayuu rabbi u qoray baa la odhanaya xadiidka marka wuxuu nas ku yahay ixsaanka inuu shay waajiba yahay ixsaanka shayga la yidhaahda shay waajiba wanaag in la sameeyo inuu waajib yahay iyuu xadiidkaa tusiya bal ilaahay baaba amray subxaana wa tacaala ixsaanka ilaahay baaba aayado fara badan ku amray in wanaag inaanu samayno allahna amray fii suurati naxli allah wuxuu leeyay in allaha ya'muru biاlcadli wاlixsaan waxyaalaha ilaahay ou faro waxaa ka mid a cadaaladda waxaa ka mid a ixsaanka wanaagga khalqiga loo ixsaan sameeyo wanaag loo sameeyo fii suurati albaqara allah wuxuu leeyay waaxsinuu wa amar wey ina allaha yuxibu lmuxsiniin ixsaan sameeye wanaag sameeye maxaa yeele ilaahay baa wuxuu jecel yahay waxyaa dadka muxsiniintaabuu rabbi subxaanahu wa tacaala jecel yahay weeyaan marka shay walba markuu nebigu yidhi ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shayin shay kasta kulligiis ixsaankiisu wuxuu noqonayaa calaa qadrihi wa calaa xasabi ayaa loo fiiriyaa hadba sida uu yahay loo loogu eegaa weeyaan oo maalan waajibaadka oo kale waxbaa nala amray salaad baana la amray soona nala amray xaj baana la amray waajibaad baana la saaray birulwaalideyna nala amray marka waajibaadkaasi waxaa la rabaa ixsaankiisi inaad ku samayso maxaa yeele shay kasta kulligiiba dushiisa ixsaanku allah ku waajibaye baa la yidhi ixsaanku marka salaadaha iyo khayrka iyo la samaynaya muxuu noqonayaa waxaa la yidhaahdaa wa alityaanu biha calaa wajhi alkamaal yacani in loola yimaado si dhammaystiran sidii laguu faray inaad u samayso salluu kamaa ra'aytumuunii usalli khuduu cannii manaasikakum markuu nabigeenna leeyahay salaadii sidiina loo amrayna ula imaano xajkii sida inaan ula imaano soonkii cibaadaadkii inaad sidaa ula timaado yacni waa inaad la timaado calaa wejhi lkamaal yacni weji dhammaystiran oo siduu naloo amray inaad ula timaadid buu noqonaya waxyaalaha muxaramaadka ah iyagana ixsaankooda wuxuu noqonayaa inaad ka harto wixii lagaa reebay si dhammaystiran inaad uga harto baa lagaa rabaa maxaa yidhi ilaahay baa odhanaya wadaruu daahira alimi wa baatinah imiga kiisa muuqda iyo kiisa qarsoonba ka taga in laga tagaahi muxaramaadka laga tagaana ixsaankii bay ka mid tahay weeyaan qadarka ilaahay aqdaarta markay qofka ku dhacdo ixsaanka la rabo yacni cudur baa qofka ku dhacay dhimashaa imaanayso aqribadii iyo wax lamidka iyo ahalkii xoolihii baa dhammaanayo wahaakadaa wax dhibaataa imaanayso dhibaatadaa markay timaadana qadarka alleh ixsaanka lagaa rabaa waxa weeye alridaa bihi qadarkii inaad ku raalli noqoto oodan u caroonin ayaa lagaa rabaa ityaankiisa kaas yani ixsaankiisa kaasoo noqonaya weyaan waxaa la rabaa khalqiga markaad la mucaamaloonaysana ixsaan baa lagaa rabaa mucaamalada khalqiga aad la mucaamaloonayso ixsaan baa lagaa rabaa waa maxay wixii allah uu xuquuq khalqiga oo u yeelay oo lagugu leeyahay inaad gudato ayaa lagaa rabaa xaqii laguu lahayo dhan inaad la timaada baa lagaa dooni haddii madax ilaahay oo kaa dhigo oo ummaddan madax lagaaga dhigo mas-uul baad meel ka noqotay madaxweynea noqotay ku-xigeenaa noqotay yani wasiir baad noqotay hay-ad baa mas-uul ka tahay mucallim baa tahay waxbaad baraysaa yani wax un mas-uuliyad baa qabatay aab baad tahay oo reerkii baad mas-uul u tahay mas-uuliyaddaasna waxaa la rabaa inaad u istaagtid xuquuqda lagugu leeyahay gudashadeeda inaad siday tahay ayadoo dhammaystirina ula timaadid baa lagaa raba marka in allaha kataba alixsaana calaa kulli shayin shay kasta kulligii ayuu rabbi subxaanahu watacala ixsaankaa dushiisa ku waajibiyey weya tusaalo marka nebiga soo qaaday oo ahaa bani aadamka iyo xayawaankiibuu tusaale usoo qaatay weliba wuxuu usoo qaatay oo noogu sheegay wakhtiga ay ayagu markii nafsadooda loo loo fiiriyahay dhib ay ku tahay in waktigaas oo adduunka ay ka baxayaan ixsaan loo sameeyo oo ixsaanka xataa waktigaasa lagaaga baahan yahay wuxuu yidhi faida qataltum haddii aad wax dilaysaan qatliga waxaa loo jeedaa bani aadamka markaad dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitla hay-atu dilidda alqitla aldibxa marka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa waa masdaru hay-a la yidhaahdaa masdaru lhay-a baa la yidhahda ficla wasan la yidhaahda buu ku yimaadaa marka waa habka iyo qaabka aad wax u dilaysaan ama habka iyo qaabka aad wax u gowracaysaan hagaajiyaa loo jeeda marka dilidii baa lasoo hormariyey oo insaanka marka la dilayo waxa weeye ixsaankiisi wuxuu noqonayaa ishaaqu ruuxihi calaa asraci اlwujuuhi wa ashaliha ayuu noqonaya ruuxdiisii qofka in marka laga saarayo si sahlan inay uga baxdo inaad ku cadaabtid oo nafta ku dhibtid lama ogola faxsinu اlqitla hay habkaa wax u dilaysaan hagaajiya baa la yidhi walidaalika waxaa la yidhaahdaa axsinuu hay-at اlqatlida waxayba leeyihiin wuxuu tusinayaa waajib wey amarka ilaa amarka waxaa la yidhaahdaa faaxsinu اlqitla waa amar wey usuuliyiintana maxay yidhahdaan almru yaqtadi اlwujuub amarka wuxuu keensadaa waajibnimo wixii lagu amro waa waajib haddaana saarif wax aho ka jeediyo wujuubka ka leexiyo nas kaloo ka leexinaya aan la helin haddaanan la helin waa waajib baa lagu xambaaraya marka waxaa waajib ah xagga qatliga marka la samaynayo in ixsaan lagu sameeyo loo wanaag sameeyo walidaalika ayuu ibnu xasmi sheikhu ka soo guurinaya ijmaacba inay tahay calaa wujuubi alixsaani fi lqatli marka qofka la dilayo iyo dabxiga la samaynayo inay waajib tahay ayuu soo guurinaya w bani aadamku marka seebaa u sahlan in la dilo dilkiisa ashal yani ashalu wajhin dariiqada ugu fudud iyo hay-ada ugu fududoo lagu dilaaye waxay maaragtay ay culammadu yidhaahdaan waxaa weeye waa darbatun bisayfi calaa cunuqi qofka oo hal mar luqunta laga gooyo qoorta laga jaro waa u sahlantay dhaha taasaa u fudud maxaa yeelay allah qur-aanka markuu tilmaamayo qur-aanka in badan oo aayado badan ku sheega faإida laqiitum اladiina kafaruu fadarba الriqaabi baa ilaahay leeyahay qoorta ku dhufta madaxa jara markaa gaalada la kulantaan fi kula kulantaan sidaas sameeya baa la leeyahay fadribuu fawqa اacnaaqi fadribuu fawqa alacnaaq waa la leeyahay luqunta korkeeda jara sidaasaa la rabaa marka maxaa la leeyahay markuu nebigu leeyahay faaxsinu اlqitla habkaa wax u dilaysaan iyo hay-atu dilidiina hagaajiya la leeyahay waxaa la diidayaa waxaa la yidhaahdo qofkan habka loo dilayo in la xumeeyo waxaa ka mid a almula waxaa la yidhahdo mulada ayaa ka mid ah mulada markii la maxaa mula la yidhaahda mula waxaa la yidhaahdaa qofka la dilayo qaabka loo dilayo oo cadaab laga dhigo lagu cadaabo oo maalan gacmihiisii asagoo nool midba mar la jaro gacantii baa la goyni gacan kalaa la goyni ishaa laga soo saari dheg baa la jari sankaa la goyni yacni cadaab waa nooc cadaabka ka mida waa lama ogola mulaa la yidhaahdaa ama muladu ha noqoto intaan la dilin asagoo nool ama markii la dilo dabadeed markuu dhinto dabadeed ha lagu sameeye labadaba diinteenna way diiday weeyaan xataa isagoo meydoo dhintay inaad jirkiisa googoyso laguma ogola weeyaan waa tacdiib waa lama ogola arrintaas nabiy llaahi moxamed axaadiid fara badan ayaa laga wariyey oo saxaabada ay ka warisay xadiidka imaam muslim xadiidu burayda wuxuu leeyahy wakaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigeenna wuxuu ahaa idaa bacaa sariya markuu ciidan diro taqzuu fii sabiili illaah oo jidka alle ku dagaalamaysaah markuu diraahi qaala lahum wuxuu ku dhihi jiray laa tumailuu walaa taqtuluu waliida war mulaha samaynina oo yani ha fool xumaynina dil dil foolxun ha ku samaynina dadkii jirkooda ha googoynina ilmaha yararkaana halaynina caruur yararna yaa la dilin saasuu dhihi jira xadii kaleo abu daawuud ibni maaja ay warinaya xadiid ibni mascuud wuxuu nebiga markuu ammaanaya dadka muminiinta ah wuxuu ku sheegay acafu nnaasi qitla ahluliimaani dadka kan ugu dhowrsanimada badan ugu dhowrsanida badan xagga hay-atu dilidda markii waxaa la dila la yidhaahdo ummadaha o markii la yidhaahdo dadka ahlu iimaanka ugu wanaagsan ugu dhowrsanaan badan qofka muminka ah ma cadaabo qofka ma googooyo jirkiisa mma ma halleeyo yacnii jidadka laguma jiijiido maydka iyo maaragtay eh, sida aad inaad inta isagoo qaawan jidadka soomaalida sa yeeshoo kale iyo lama ogolo jidadka lagu jiijiido iyo dhagaha in laga gooye iyo lugta la gooye iyo sanka la jara iyo mula la yidhahda waxaasoo kale wax la ogol yahay ma aha weyaan waxaa la mid ah yani maaragtay mulada qofkii sameeyo oo sidaa yeelo oo aanan ka toobo keenin xadiid kale wuxuu tilmaamayaa in asaga qofka saa yeelo qiyaamo ilaahay subxaana wa tacaala isagana sidoo kale u geli doono wixii uu sameeyaa lagu samayna maalinta qiyaamaha xadiidkaas imaam axmed fii musnadihi buu ku soo wariyaa wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam man mahala bidii ruuxin uma lam yatub mahala allahu bihi yowma alqiyaama qofka wax ruux leh muhlo ku sameeyo oo jirkii hab dilkiisa xumeeyo oo aanan ka toobo keenin rabbi uga soo noqonin mahala allahu bihi yowma alqiyaama allaha sidoo kale isagana u galo maalinta muhlo ku sameeya maalinka qiyaamaha weeyaan marka qatliga marka فإdا qtltm فأxsinu الqitla la yihi wuxuu noqdaa laba qaybood laba qaybood unbuu mid noqon karaa inuu qisaas noqdo oo qofkaa loo dilo qisaas qofku qof di qofuu waxbuu soo dilay waa la dilaya marka waa loo qisaasa waa darsigeena soo marnay wey haddii qofku qof uu dilo waa annafsu binafsi wey naftaas qofku soo dilay waa loo qisaasaya in qisaas loo dilo oo sidaas maaragtay yani lagu dilo iyo in rido iyo wax lamida iyo loo dilo labadaasunbay mid noqon kartaa haddii qisaas loo dilo labadaba ama mu ama ridaha loo dile mulada lama ogola in la halleeyo dilkiisii lama ogola qofkii wax qisaasanayay waxaa la rabaa inuusan mulo samaynin laakiin su-aal waxaa imaanayso shiikhuna uu ka jawaabayo haddii qofku markuu dilayay qofkan kale oo dulmiga ku dilayay hadduu hab xun u dilay oo ji jirkiis intuu googooyey ama maaragtay qaab xun oo u dilay asaga maxaa lagu samaynayaa ma sidii qofka u dilay baa loo dilay mise waa laga bedelayaayo seefun baa lagu dilay madaxa unbaa halmar laga jaraya waa sidee culamadu isku khilaafaan laba ra'yi buu sheikhu soo guurinayaa marka qowlka mashhuurka ah ee la yaqaano waxaa weeyaan wixii uu qofka ku dilay wixii uu qofka ku dilay ayaa lagu dilayaa wixii uu qofka ku dilay yaa lagu dilay warkaasna sheikhu wuxuu ka guurinaya aimo waaweynuu ka soo wuxuu ka guurinaya imaamu maalik imaamu albukhaari waxaan u jeedaa imaamu shaafici imaam axmed ibnu xambal waxayna deliishanayaan xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa xadiidu anas nin yahuudiya ayaa gabar yar oo muslimad ah yuu inta helay iyadoo dahab wadato dahabkeedii inta ka qaatay yuu laba dhagax intuu iskor saaray buu madaxa ka bashaqo eber ka dhigay meeshu ku dila gabadhii gabadhii marka ruux yar ku jirto ayaa nabiga loo keenay markaasaa la weydiiye ku dilay marka dadka waxay yidhi hebelaa dilay markaasuu yidhi yacni fulaanu qatalak hebel baa ku dilay markaasay madaxa saa tiri haabay tiri isagaa ay dilay ninkii baa lasoo qabtay yahuudiga ahaa sidii gabadha oo u dilay baa loo dilay laba dhagaxaa laskor saaray sidoo kale asna madax looga jabshay oo meesha ku dhintay weyaan marka sidaasay u deliishanayaan qolada hore oo mashhuurka ah waa taa wey culimo kale sufyaan athawri iyo abu xaniife iyo riwaaya can axmed iyo waxay qabaan laa qawada ilaa bisayfi maya xataa hadduu si kale u dilo oo xumeeyo waxaa way seefun baa lagu dil hal mara madaxa laga jarayaa bay leeyihiin laakiin madhabka kale ayaa ka xoog badan lanna xadiidkaasaa tusinayo ficilkii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu sameeye weeyaan qofka marka waxaa la rabaa markii noocaasoo kale aad qisaasanayso ama wax lamid ka ah inaanan la gubinaa la rabaa dadka dab laguma cadaabo dabka ilaahay baa wax ku cadaabo lama ogola in wax lagu cadaabo dab lagu cadaabo nebiga calayhi salaatu wasalaam maruu ruqseeyey haddana wuu ka joojiyey saxaabada ridwaan calayh xadiidka bukhaari ku sugan xadiid abi hurayra waxa waaye wuxuu leeyahay nabigaana diray calayhi salaatu wasalaam dagaal duulimaad buu noo diray markaasu wuxuu yidhi in wajadtum fulana wa fulana faxriquuhuma faxriquuhuma binnaar nabiga wuxuu nagu yidhi hebel iyo hebel oo laba nin oo quraysh ka tirsad ah, haddii aad aragtaan ood la kulantaan dabku guba ha la gubo ayuu nebigu amray marka intaanan bixin marka oo inaan baxna aan doonayno ayuu nebigu noo yeeray buu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi in kuntu amartukum an taxriquu fulaana wa fulaana binnaar waxaan ahaa buu yidhi mid idin amray hebel iyo hebel inaad dab ku gubtaan markaasuu yidhi waina annaara laa yucadibu biha ila allah dabka alla mooye cid kale wax ku cadaabta lama arka eh fain wajadtumuuhuma faqtuluuhuma ha ku cadaabinina dab ha gubina laakiin haddaa heshaan dila buu leeyahay qatli ku sameeya marka cadaabka dabka in wax lagu cadaabo lagu gubaahi lama ogolo nusuustaasaa diidayso xadiid kaloo bukhaariga ku sugan wuxuu cabdullaahi bni cabbaasna uu nebiga ka warinaayo wuxuu rasuulku yidhi laa tucadibuu bicadaabi illaahi caza wajal allah wuxuu wax ku cadaabo bimili cadaabi illaah waa dabku ilaahay dadka ku cadaabo ha ku cadaabina baa la leeyahy iska ilaaliya taa marka faida qataltum faaxsinu lqitla way in qofka aad dilayso si wanaagsan u disho oo aadan si xun u dilin ayaa lagaa rabaa xoolahii baa soo haray waidaa dabaxtum haddaad gowracaysaanna faaxsinu dibxa habka a wax u gowracaysaan hay-atu gowracidda hagaajiya wuxuu nabigu raaciyey waliyuxidda axadukum midkiin ha afaysto shafratahu yani mididiisa ha afaysto walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefka uu gowracayana ha u raaxeeya buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxaa garanaysaa yani ixsaankii shay walba kulligii ilaahay oo u waajibiyey xata albahaa'im xayawaanaadka in ixsaan loo sameeyo waqti dabxiha marka la gowracayo in ixsaan loo sameeyo inay tahay waxaa la is-amray waxaa lagaa rabaa ko inaad horta waxa aad ku gowracayso midi afaysan inay tahay baa lagaa rabaa markaad afaysanaysana neefka hortiisa inaada kusoo afayna la rabaa banaanka kale meel kale kusoo afayso isaga dushiisa inaada ku afay waa inaad ka qarisaa maxaa yeelay waxaa la rabaa raaxada waxaa ka mid ah walyurix dabiixatu marka la leeyahay si dhaqsaa ah in ruuxda looga gooyo laakiin midii aan afaysanin maantan haddaa ku kilkishood waa cadaab nooc cadaabkii ka mido ah. midda labaad neefkiio dhulka kuu yaalla inaad hortiisa ku safaysatokuu safaysatana ayadana lama ogola axaadii baana tusinaysa arrintaasi weeyaan xadiidka imaamu axmed ibnu maajah ee warinay xadiid ibnu cumar wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu cumar amara rasuulu llahi sala allahu alay wasalam bixaddi shifaari nebigu wuxuu amray bixaddi shifaar midiyaha inaan in la afaysto neefka lagu gowracayo in la afaysto buu faray wa an tuwaara can ilbahaa'imi xoolahana in laga qariya marka la afaynayo inaanan hortooda ku soofaysanin ayaa la markaasuu wuxuu rasuulku yidhi buu yidhi idaa dabaxa axadukum falyujhiz midkiin hadduu wax gowracayahay yacni falyusric idabxa wey gowraca hadda dejiyo maantaba ina neefkiisi kor saarnaato ood ku cadaabto lama ogola bal riwaayada xadiid uu maaragtay alimaamu alkhalaal fii sunani uu ku warinaayo kadalika abaraani uu warinaayo xadiid ibni cabaas wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabaas mara rasuulu اllahi salى اlه alيه wasalam birajuli waadicin rijlahu calى safxati shaatin wa huwa yuxidu shafratahu wa hiya talxadu ilayhi bibasariha nebiga wuxuu soo maray nin neefkii intuu dhulka dhigay luqunta uga taagan neefkii inuu gowraco rabaa markaasuu halkaa qoorta uga istaagay markaasuu ayada korkeedii ou ku soofaysanaya mididii ridiina neefkii uu gowracayana way fiirinaysaa waa arkaysa waa ujeedaa saasay u fiirinaysaa neefka korkiisa midida kusoo faysanaya markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi inta ka joojiyo yidhi afala qabla haada intaan aadan dhulka dhigin ka hor maxaa usoo sofaysan weysay turiidu an tumiitahaa mawtaatin ma waxaad doonaysaa dhowr dhimasho inaad disha miyaad doonaysaa dhowr jeeraad dilaysaa miya ila waa dilid badan tan ay u xayawaanka idraaguu leeyahy waxbuu dareemayaa neefkan way fiirina midida korkeeda lagu sofaysanaya waa arkaysaa marka ma inaad dirid badan dhowr yani dhowr jeer inaad disho miyaa doonaysaa buu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la rabaa xataa markaad neefka soo kaxaynayso oo inaad qalato rabto si rifqiya inaad usoo kaxayso midida inaad ka qariso oo aadan u muujinin ilaa wakhtiga la qalaya mooye ayadoo ilaahay noo baneeyey qatligeeda iyo haddana la rabaa raxmaddii iyo naxariista inaan laga tegin baa la rabaa wey xadiidkaasna arrimahaas ayuuna farayaa alxadiiث الsaabic caشhar marwiyin can abi yaclى shadaad bni awsin can rasuuli الlahi sal ه alيه waslama qaal rasuulka allah yidhi in allaha kataba alixsaana buu alla waajibiyey calaa kulli shayin shay kasta kulligii dushii ayuu ku waajibiyey faida qataltum faaxsinu اlqitla waidaa dabaxtum haddaa wax dilaysaan dilka hagaajiya hab u dilidda hagaajiya waidaa dabaxtum haddaad gowracaysaanna faaxsinu dibxa yani gowracana hagaajiya waliyuxida axadukum midkiin ha soo faysto shafratahu mididiisa waliyurix dabixatahu neefka uu gowracayana ha u raaxeeyo alxadiiث الثaamin caشhar can abi dri وmucaadi bni jabali radi اllah canهuma ana rasuula اllahi sal ه alيه waslam qaala itaqi اllah xayثuma kunta waatbic sayiئaة اlxasanaةa tamxuha wkhaliq الnaasa bkhulqin xasan rawahu الtirmidiyu waqaala xadiiثu xasanu wfii bacضi الnuski xasanu صaxiixu alxadiiث الثaamin caشhar xadiidka sideed iyo tobnaad marwiyu can abi dri wamucaadi bni jabalin waxaa laga wariyey abu dar iyo mucaadi bni jabal radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllau alay wasalam rasuulka alle qaala inuu yidhi itaqi llaaha mid walbaba markiisuu ku yidhi mucaadna maruu ku yidhi abu darna mar buu ku yidhi itaqi llaaha alle ka cabsi qof yahow xayumaa kunta meel alle meeshaa tahay kan kastoo aad joogto ilaahay uga ba wa atbici sayi'ata xumidii kaa dhacdayna raaci alxasanata wanaag ka dabagee tamxuhaa ha tirtee ama way tiraysaay way tiriye ka dabagee wa khaaliqi innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin xasanin dabeecad wanaagsanna dadkii kula dhaqan rawaahu tirmidiyu imaam tirmidi baa wariyey xadiidkan qaala wuxuu yidhi xadiiun xasanu waa xadiid sanadkiisa uu xasan yahay waa aan darajadii sixadii saxiix aan gaarin wa fii bacdi nusakhi nusqooyinka qaarkood waxaa ku jiray waa xasanun saxiixun yacni waana xasan waana saxiix yacni xasanun saxiixun haddii laba sanad lagu wariyo oo midkoodna uu xasan yahay midna saxiix yahay yacni waxaa la yidhaahdaa xasanun wa saxiixuna laiskugu daraa wa xasan sanadkaa markii la fiirinayo waa saxiix markii sanadkan kale la eegayo xasanun wa saxiixun adoo la mid tahay amase ninka shiikha muxaafidka ahaayee xadiidkan warinayay ayaa hal dariiqo keliya hadduu xadiidku leeyahay iyo dariiqada iyo sanadkaas wuxuu ku shakinayaa inuu sanadku sanad xasana yahay ama inuu sanadku sanad saxiixa ayuu ku shakiyey markaasuu si uu uga baxsado ayuu wuxuu leeyahay xasanun saxiixun macnaheedu marka waxa waye xasanun aw saxiixun adoo yiro kale ama waa xasan ama waa saxiix labadaba ama saxiix ha noqdo ama xasan ha noqdee xadiidka mar hadduu darajada xasan noqdo waa la xujaystaa yuxtaju bihi lanna xadiid saxiixa ma oo xadiid sugan weeyaan xadiidkan imaam tirmidi keliya ma soo saarine imaam axmedna wuu soo saaray daarimi baa soo saaray xaakim baa soo saaray abaraani baa soo saaray abu nucaym fi lxilya oo dhan way soo saareen xadiidkan saddex arrimood ayuu ka warramaa saddex qaybo saddex fiqrow ka kooban yahay midda koowaad waa taqwa allahi caza wajal alle ka cabsidiisa oo la isfaro meel kastoo aynu joogno midda labaadna waxa weeye bani aadanaad tahay kaa dhici karee inaad xumaan marka kaa dhacdaba towba u degdegto oo xasana ah ka daba keento midda saddexaadna waa mucaamalada khalqiga dhaqan fiican inaad dadka kula dhaqanto dabeecad wanaagsan inaad ummadda kula dhaqanto waa wasiya cadiimo weyn w wasiyo dardaaran weyn weeyaan waxaa loo hormariyey taqwada ilaahay waa xaq ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala xaq rabbi leeyahay wey waxaa lagu xijiyey haddii gaf kaa dhaco inaad wanaag ka dabageyso waa xaq adiga aad leedahay naftaada aad ku badbaadinayso weeyaan waxaa naftaada ku badbaadinaysa wey waxaa lagu sadexeeyey dadka in mucaamalo wanaagsan aad kula dhaqanto waa xaq ay addoommada kugu leeyihiin addoommada xaqay kugu leeyihiin xaq ilaahay baa kugu leh xaqna naftaadaa kugu leh xaqna waxaa kugu leh addoommada ilaahay saddexdaba xadiidka waa kulminayaa weyaan taqwadaa loo hormariyey lanna taqwadu waa xaqun min xuquuq illaahi caza wajal waa addoommada calaa cibaadihi wey addoommada waxa uu ku leeyahay waa taqwadaa weeyaan walidaalika allah taqwadaasoo dardaarmaa dadkii horreeyey iyo annagaba ummadda ummatu moxamed wuu u dardaarmay sida allah fii suurati nisa uu ku leeyahay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah dadkii idinku horreeyey oo ahlu kitaabka alyahuud wanasaara iyo idinkaba waxaan idiin dardaaranay an ittaquu llah ay ittaquu llah alla ka cabsadaa idiin dardaaranay rasuulkana waa dardaarmay calayhi salaatu wasalaam axaadiid aad u badan buu ummaddiisa kula dardaarmay alla ka cabsiga khulafaa urashidiin way dardaarmeen oo waa maaragtay waxay la dardaarmeen ummatu moxamed sidaas bay ahayd nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hadduu ciidan diraayo oo jihaad u diraayo wuxuu amri jiray u dardaarmi jiray taqwada ilaahay subxaana wa tacaala kan amiirka u ah gooni ahaan ugu dardaarmi jiray madaxda ah alla ka cabsiga dadka la socda oo la jihaad jihaadka kula jirana nabigeenna u dardaarmi jiray khayr buu nabigu u dardaarmi jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taqwadaasuu dardaarmi jiray taqwada marka tacriif badan bay culammadu u sheegaan tacriifta yani qeexitaan dhowr arrimood baa lagu qeexaa waxaa ka midoo la yidhaahdaa taqwada yani waxaa la yidhaahdaa an yajcala alcabdu baynahu wa bayna maa yakhaafuhu wayaxdaru wiqaayatan taqiihi minhu waxaa la yidhaahdaa adiga addoonka iyo wuxuu ka baqayo dhexdooda in uu yeelo shayga aad iska ilaalinayso oo aad ka cabsanaysaah adiga iyo shaygaasi wax aad iskaga ilaaliso inaad yeesho dhexdiinna weeyaan shay adig kaa ilaaliyo kaa xijaabo inaad samaysatid baa taqwada la yidhaahda marka addoonka rabbigiisa baqidda uu ka baqay waxa weeye allaah iyo asagaba inuu dhexdiisa yeelo ciqaabkii alle iyo caradii alle wax uu maaragtay dhexdooda yeelo oo maaragtay uu kaga gaashaanto ayaa la rabaa wiqaayo waa gaashaan wey waa ilaalin waxaad gaashaan ka dhigata weeyaan muxuu noqonayaa shaygaasi waa inaad allah taacadiisana la timaado wixii uu kaa reebayna aad ka harto ayaa la yidhaahdaa wixii lagu farayna la timaado oo taacadiiya muxaramaadka iyo macaasidiisana aad ka fogaato taasaa la yidhahda taqwada ilaahay waxaa soo gelayo waajibaadkiioo la timaado wixii lagu faray muxaramaadka iyo shubahaadkood ka fogaatood ka tagto baa soo gelayo waxyaalaha manduubaadka oo mustaxabaadka ahee la jeclaada inaad sunnooyinkii la timaado wax makruuha ah inaad ka fogaato oo sharcigu necab yahay waxaasoo dhan baa soo gelayo culammada salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim sida sheikh uu ka soo guurinayo aad aaaar aad u badan oo wada qiimo badan ayuu kitaabkiisa kusoo guuriyaa talq ibn xabiib sheekha la yidhaahdo yaa taqwada noo tacriifinaya ma hiya taqwa alla ka cabsi maxaa la yidhahdaa wuxuu leeyahay attaqwa an tacmala biطaacati اllahi calىa nuuri min allah tarjuu hawaab allah wa an tatruka macصiyaة اllahi calىa nuuri min allahi takhaafu ciqaab allah taqwo waxaa la yidhaahdaa inaad daacadii alle samaysood la timaado adiga oo calaa nuurin min allahi ku sugan yacni xujo adoo haysto oo min alkitaabi wasunna adoo xujo ka haysto inaad rabbigaaga daacadiisa la timaado weliba aad rajaynayso allah hawaabtiisii inuu ku hawaabiyo ajarkaadii kaa abaalmariyo adoo rajo ka qabaahi inaad daacadii la timaado waxaa la mida taqwada waxaa ka mid a an tatruka macsiyat allah macsida ilaahay inaad ka tagto adigoo uga tegaya calaa nuurin min allah xujo cad adoo haysto oo daliil cad oo kitaabkii iyo sunnadiiya inaad uga tagto weliba markaad ka tegaysana takhaafu ciqaab allah alle ciqaabkiisa aad ka baqayso adoo ilahay ciqaabkiisa ka baqayo waa inaad ka tagtaa cabdullaahi mascuud saxaabigaas radi allahu canhu oo culammadii saxaabada waaweyneed ka mid ihi markuu aayaddan fii suurati aali cimraan ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi markuu fasirayo wuxuu dhihi jiray xaqa tuqaatihi waa maxay alla cabsidiisa dhabta ah oo laga baqahay waa maxay an yuطaaca falaa yucsaa wayudkara falaa yunsaa wayushkara waan yushkara falaa yukfar buu dhihi jiray waxaa weeye in ilaahay la aطeeco oo aan lagu caasiyin in ilaahay subxaana wa tacaala mar walba aad xuskiisa hayso oad xusuusan tahay oo uusan qofku alla halmaamin in ilaahay nicmadu kuu galay aad ku shukriso oo aadan nicmadeeda ku kufrinin intaasoo idilbaa wuxuu soo gelayo taqwadaa soo gelayso wuxuu ka soo guurinaya sheikha raxmatullahi caleyh ibnu rajab yacnii eh, macruuf alkarkhi sheekhaasaa wuxuu weydiiyey nin la yidhaha bakar ibnu khunays ayuu wuxuu yacni maaragtay uu ka sheegay min la weydiiye la yidhi kayfa yakuunu muttaqiyan man laa yadri maa yattaqi sheebuu qofku taqi u noqon karaa mid ilaahay ka baqo qof aanba garanayn wuxuu ilaahay kaga baqada qof aanba cilmi u lahayn sheebuu ilaahay uga baqa markaasaa macruufulkarkhi wuxuu yidhi wuxuu yidhi haddaadan ilaahay subxaana wa tacaala waxaad uga baqdaba aadan hagaajin karaynin haddaadan hagaajin karaynin xumaanoo dhan ba kaa dhici karo wuxuu yidhi idaa kunta laa tuxsinu tattaqi haddaadan hagaajin karin oo waxaad rabbi uga baqdaba aadan garanaynin akalta riba haddaad taqwo ilaahayba aadan aysan agtaada ku jirin ribaad cunaysaa buu yidhi waidaa kunta laa tuxsinu tattaqi laqiyadka mra'atun falam taquda basarak yacni haddaadan aqoonin alla kacabsiga wuxuu uu yahay haween baa kula kulmayso markay haween kaa hortimaadana araggaaga ka laabi mayside waad eegi waad fiirin naag ajnabi kaa ah ayaad fiirinaysaa fiiradeedana waa lagaa reebay lanna maba garanaysidba ilahay saa uga cabsato weya waidaa kunta laa tuxsinu tattaqii wadacta sayfaka calaa caatiqi haddaadan alla kacabsigiisa aadan adigu garanaynin wuxuu leeyahay seeftaadaad garabka saaranaysa cid walba naftaad ka goyn waa la dagaalamaysa yani maxaa kuu banaan maxaana kuu banaanayn yaa dulkiisu kuu bannaan yahay yaa dhiiggiisu kuu bannaan yaanu kuu bannaanayn garan maysid mar haddaadan taqwo ilaahay aadan lahayn weeyaan marka salafkeenna ridwaanullaahi calayhim taqwada way dardaarmi jireen abubakar oo kale maalintii amiirka uu noqday khudbadii ugu horrayso uu akhriyey amaa bacdu fa innii uusiikum bitaqwa allahi buu yidhi war ilaahay waxaan intaa markuu xamdigii iyo ka baxay iyo maaragtay tanihii ilaahay ayuu yidhi waxaan idiin dardaarmaya alla kacabsi baan idiin dardaarmi buu yidhi marka qodobka koobaad itaqi llah xayumaa kunta wey qof walbaaba meesha uu joogo inuu ilaahay uga cabsado haddaad keligaa tahay haddii lagula joogo haddaad masjidka joogto haddaad suuqa joogto haddaad madrasadaadii iskuulkaadii dhex joogto haddii aad dugsigii qur-aanka joogto haddii gurigaada aad maarata ahalkaaga la joogto yacni wax kasta waxaa la rabaa meel kasto aad joogto allah muraaqibu ku yahe itaqi llaha xayumaa kunta ilahay inaan ka cabsanno allah meel kastoo aanu joogno fikrada labaad waxa wey waatbic sayiata alxasanata tamxuhaa waatbic raaci asayiata xumadii xumaantii adig kaa dhacday gefkii kaa dhacay alxasanata ka dabagee wanaag ka dabagee tamxuuhaa way tiriya waa tardaaran fiican oo nafteenna wax anfacaya weeyaan bani aadan baana mar haddii taqwadii lagu amray waxaa dhici karto in tafriid uu kaa dhaco xag sir ahaan inay khalad kaaga dhaco gaf aad gasho macsi si calana inuu wax kaaga dhaco yaa dhici karto mar haddii marka taa ay tahay waxa weeyaan inaad marka raaciso inaad raaciso xasana ood ka dabageyso yaa lagaa raba taasaana la amraya weeyaan bani aadanana waa gafayna gafkaas markuu kaa dhaco laba w dembiga laba qaybood w imaa inuu dembi kabiiro yahay wa imaa inuu sagiiro yahay hadduu dembigu dembi kabiiraa yahay tooba u baahan yahay waa inaad degdeg ilahay tooba ugu soo noqoto toobadana shuruud bay leedahay waad ogtihiin oo shareecada ay u dhigtay waa inuu shuruudi towbana la yimaadaa gafkaas ka dhacay haddii dembigu uu sagiiro yahayna ayadaba towba u baahan tahay istikfaartii iyo waxaa la rabaa inuu dhaqso acmaal khayrana uu sameeyo maxaa yeeley ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu rabbi leeyahy fi suurati huud waaqim الصalaaةa طarafay الnahaari wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aati dalika dikra lidaakiriin yacni waxaa la yidhi salaadda og maalinta qaybaheeda labadeeda daraf iyo habeenka qayb ka mida ah, maxaa yeelay ina alxasanaati yudhibna sayi'aat salaadaha xasanaadka iyo khayrka aad samaynayso waxay tirtirayaan sayi'aadkii gafafkii kaa dhacay ayuu rabbi subxaanah wa tacaala ku tirtiraa weeyaan ayuu ku tirtiraa aayaddaas marka sababta ku soo degtay cabdillahi bn mascuud baa ka sheekeynaya bukhaari muslimna way soo saareen aarkaasi wuxuu leeyahay cabdilaahi ibnu mascuud nin baa haweeney ajnabi ka ah naag ajnabi ka ah ayuu shumiyo dhunkaday qublow ku sameeyey naag xaaraan ka ah ayuu dhunkaday markaasuu arrintii dembi inay tahay buu gartay waa saxaabi wey markaasuu nebigu u yimid salawaatu ullahi wasalaamu calayh arrintiibuu u sheegay qof ajnabi iga ah shaydaan igu qaaday oo aan shumiyey buu yidhi dhunkaday maxaan sameeyaa nabigu waa ka aamusay ilaa ayadan ay soo degta buu leey cbdillah mascuud marka ayadan soo degtay buu u yeeray markaasuu faqara'ahaa calayhi aayaddii buu nabigu ku dul akhriyey markaasaa nin meesha fadhiyeyba wuxuu yidhi ahaada lahu khaasatan ya rasuula allah aayaddaa ma ninkan keliya khaas ku tahay ina alxasanaati yudibna sayi'aati ma ninkan khaas keligiisa ku gooni tahay mise waa lala wadaagaa markaasuu yidhi nabiga bal linnaasi caama keligii maahae dadkoo dhanay u taalla marka dembi yaroo sakiiraha sida qublada iyo fiirada iyo wixii xunuu kaa dhaco istikfaartii iyo salaadihii iyo khayrkii inaad ku dadaasho ayaa markiiba lagaa rabaa weyaan waxaa la rabaa markii towbada inay dadku u degdegaan waxoo dhan waa towba la rabaa dembigaaga inaad israar ku samaynin yani israar waxaa li aadan daa'imin oodan dhihin dhib ma leh dhallinyaran ahay dhib maleh ayaamaan iska garaaco iska tumo waa sii noolaanaysa goormaa inaan inaad noolaan doonto yaa og naftaan ilaahay baa gacantiisa ku jirta adi shaqo kumali markaan duqoobo oon afartan gaaraan midha soo noqon doonaa huu leeyahay masaajidka soo geli doonaa lama rabo waxaa la rabaa yaraana lagu dhintaa dhexdhexaada lagu dhintaa waayeelnimaa lagu dhintaa geerida ilaahay baa haysto mar kasta waxaa la rabaa towbada inaa u degdegtid baa la rabaa sida allahba qur-aanka uu nagu faray fii suurati ali cimraan wاladiina ida facaluu faaxishaة aw dalamuu anfusahum dakaruu اllah faاstakfaruu lidunuubihim wman ykfir الdunuuba ila اllah walam yusiruu calى ma facaluu wahum yaclamuun ulaئika jazaؤhum makfiraة min rabihim wajanaat tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wanicma ajru اlcaamiliin dadkaas way dadka wanaagga ilaahay uu tilmaamay wuxuu yidhi waladiina idaa facaluu faaxishatan hadday xumaan sameeyaan kuwa hadday xumaanu ka dhacdo aw dalamuu anfusahum naftooda ama ay dulmiyaan ama ay naftooda dulmiyaan khalad un uu ka dhaco dakaru llaha ilaahay xusuusto markay alla xusuustaanna fastakfaruu lidunuubihim dembigooda istikfaar weydiisto yacni u degdego weeyaan istikfaari la yimaada markiiba markaasuu allah yidhi waman yakfir dunuuba ila allah oo yaa dembiga dhaafa alla mooye allah keliya dunuubta dhaafa wey markaasaa la raaciye walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun aanan israar ku samayninoo daa'imin ficilkii xumaa ay samaynayeen aanan ku nagaanin dadkaas wey dadka ilaahay makfiro inay leeyihiin dembi dhaaf leeyihiin janno ay leeyihiin ku waarayaan camalkooda camal wanaagsan yahay dadku ku sheega waa dadkaasi weeyaan marka waxaa la rabaa yacni wa sayi'ata alxasana tamxuha wuxuu shiikhu ka soo guurinaya qataada oo ka warinaya salmaan alfarisi ayuu aar ka soo warinaya qofka dembiga laba shaybood ku dambaabi kartaa si calanoo dadka ku arkayaan ummadda ay ku ogtaha waa u dambaabi kartaa danuga kaaga dhici kara qarsoodina waa kaaga dhici kara markaasuu salmaan wuxuu leeyahay idaa asa'ta sayi'atan fii sariiratin fa axsin xasanatan fii sariira si sira hadday gaf kaaga dhaco oo gaf aa u samayso waxaad samaysaa xasano si sira u samee si sira u toobakeen maxaa yeel adiga ilaaha isla og soo maaha dembigan ilahay uga toobakeen wa idaa asa'ta sayi'atan fii calaaniya ayadoo calan ah haddii aad xumaan samaysana oo dadku ku arkayaan faaxsin xasanatan fii calaaniya si calana u toobakeen dadka agtooda ku dambawday soo maa dembigaan iyo gafkaaga dhacay ummadda ha ogaato inaad ka soo laabato ka tooba keento dembigii ha ogaadaan buui markaasu wuxuu yidhi likay takuuna haadihi bihaadihi si ay tan tan ugu ahaato yacni calaaniyadiina lagugu dhaafo calanimadii sirtiina sirnimo lagugu dhaafo sidaasaa lagaa rabaa weyaan markaasuu nebigu ku khatimo yihi khaaliq الnaasa bikhulqin xasan fiqrada saddexaad dabeecad wanaagsan dadka kula dhaqan dhaqan wanaagsan waxaa la yidhahdaa alla ka taqwada ilaahay maba dhammaystirmato ilaa khuluq xasana inaad heshid mooye dabeecad wanaagsan inaad dadka kula dhaqanto mooye rabbiba subxaanaه wa kama baqaysid maxaa yeeley dadka intooda badan waxaa laga yaabaa inay maleeyaan xaqa allo keliyo la guto laakiin addoommada xuquuqdooda aan la gudanin inay alla ka cabsi tahay taqwada ilaahay allan ka baqaya aniga haddana khalqigiisaan yani xuquuqdooda ku tumanaya ma iskeenayso ilahay kama aadan baqin mar haddaa khalqigii aad ku tumanayso ood dhibayso xoolahoodii dhacayso cirdigoodii aad ku xadgudbayso dhiiggoodii daadinayso dulmi aad maalin walbaba ku jirtaah ilaahan ka baqaaya masaajidkan galaya waa sujuuda waxay kuu taraysa lama arko waa isku xiran yihin haddaad ilaahay ka baqayso khalqigiisana xuquuqdooda ilaali saasaa lagaa raba oo taa weeyaan marka khuluqda xasanka ah akhlaaqda xasanka marka dabeecadda wanaagsan waxay ka mid tahay min akmali khisaal aliimaan yacani qofka dabciga fiican waxay tusaysaa dabeecadda wanaagsan qofka iimaankiisu inuu kaamil yahay ayay tusinaysa sida axaadiis badan ay tilmaamayso xadiidka imaam axmed iyo abu daawud iyo tirmidi abu hurayrana uu warinayo nebiga muxuu yidhi akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa dadka iimaankiisa midka ugu dhammaystiran badan yahy ugu kaamilnimo badan yahay waa kee kan ugu akhlaaqda wanaagsan weeye dadka ugu akhlaaqda ugu dhaqanka fiican weeye xadiid kaleo ibn xibbaan fii saxiixii uu ku warina xadiida cabdullahi bni camr bni caas wuxuu nebigu yidhi alaa ukhbirukum biaxabikum ila allahi wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama war ma idiin sheegaa qofka allah idinkugu jacayl badan yahay qiyaamana aniga qofka igu dhawaanshaha badan ah xagga majliska maalinta qiyaamaha nebiyulaahi moxamed agtiisa degayo jannada la degaya qofkuym idiin sheega kaasay dheen balaa yaa rasuul noo sheeg qaala axsanukum khuluqa kiina idinkugu dabeecadda fiican kaa weeyaan haddaba xusnu khuluq maxaa la yidhaahdaa dabeecadda wanaagsan waa maxay waxaa ka mida salafkeenu wax badanay ku sheegaan bashaashatulwajhiga wejigaadoo furfuran inaad dadka ku qaabisho wa xusnu lkhuluqi wey deeqsinimada xoolaha oo dadka maaragta masaakiinta muxtaajiinta aada siiso wa xusn lkhuluq weeyaan dhibaatada adiga markii lagu dhibo sabirkeeda iyo dulqaadka aada u yeelato wa xusn lkhuluq weeyaan yacni macruufka oo dadka khayrka aad farto sharta aad ka reebto wa xusnu lkhuluq weeye dhibka aad dadka ka ceshato dhibaatadaadii aad dadka u geysan lahayd aad ka ceshato waa xusnu اkhuluq weeye lama tirin karo marka dabeecadda wanaagsan waxaasoo dhan way kulminaysaa wey haddii dadka dhibkaada aad ka daysato khayrka aad farto sharta ka reebto xoolahaadii aad siiso haddii lagu dhibo aad sabirto yacni waxyaalahaasoo idil bashaasho iyo weji furfuran iyo qalbi furan aadan xiqdi iyo xasadnimo aadan u qaadin waxa weeyaan waa xusnu khuluqay ka mid taha weeyaan marka xadiidkaas rawaahu tirmidi ayaa wariyey waqaala xadiiثu xasanu wfii bacdi nusخi xasanu صaxiixu hada wbiاllahi towfiq wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi w ali